bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbih aجmaعin الnowع الthاني الrubaaciyu alficl الrubaaci almujarad wاlmaziid fiih aw alfصl الthاني الrubaaciyu اlmujarad wاlmaziid fiihi الnowع اlأwl الrubaaciyu اlmujarad hadda waxaan ka soo baxnay ficilkii thulaathiga ahaa mujaradkiisi iyo masiidkiisi inta waxaan galaynaa sidaas oo kale ficilkii rubaaciga ahaa mujaradkiisi iyo masiidkiisi marka alnowc alawal waxaan ka bilaabaynaa arubaaciyu almujarad lianna waxa wey asa asaas ah markaad aragtid rubaaciga asalka a ah, wixii lagu ziyaada kadib unbaad garan kartaa ama almujarad rubaaciyu mujaradka rubaaciga ah likahrati xuruufihi xuruuftiisa badan awgeed falaysa lahu malaha ilaa binaaun waaxid hal bina keligeed uu leeyahay fa kahratu lxuruufi xuruufta badideeda tastadci waxay macnaha u yeerataa hoy dalabtaa kulfatan wamashaqa dhib iyo culays lidaalika qala isticmaaluhum lirubaaci sidaa daraaddeeda carabta in rubaaciga ay adeegsata uu yaraaday falam yakun lahu malaha ilaa binaaun waaxid wahwa binaa keligeed uu leeyahay wahwa faclala bisukuuni caynihi caynta oo la reebo xarafka labaada iyo wa fatxi maa caddaa xuruufta kaloo la kordhigo faclala inta kale waa kordhigan tahay wa yaأtii ficilkan wuu yimaadaa laasiman wa mutacadiyan labadaba waa ku yimaada wاlأkharu fi ma warada minhu atacadii weeyaan waa macluuma oo mufiida ah marka ficilka rubaaciga a ah, wuxuu musanifka wuxuu ri wuxuu leeyahay hal bina keliya ah. wuxuuna u yeeshtay liannahu xuruuftiisaa badan kulamaa xuruufta kelimada xuruufteed ay badato adeegsigeeda wuu yaryahay lianna culaysay keenaysaa inaad ficil thulaathi isticmaashid samica waxay ka sahlan tahay istamaca inaad adeegeysad oo sudaasi ah sidaas marka daraaddeed ay carabta waxa weeyaan ficilkii rubaaciga ah abniye badan aysan ugu samaynin sidaas uu ku leeyahy musanifka ayib marka ficilkan wuxuu noo faa'iideeyey inuu hal wasan leeyahay faclanana uu yahay koraa laga xifdinaya marka faclaladaas mutacadina wou noqdaa ee maxaan ku iraahdaa laazimna wuu noqdaa wa mimaa jaaa minhu laasiman waxaa ka mid ah naxwu xashraja cinda almowti xashraja nafti baa macnaha ku noqnoqotay ay qarqara qarqarada waxaa la yidhahdaa qofka markuu e, sakaraadka u qabto ee naftii markaa ay soo dhowaato codka ka imaanayo yaa qarqara la yidhaahdaa marka xashrada binafsihi waa laazim weeyaan wa carbada waa xumaada isaa khuluquhu carbada weliba fisqiga iyo zinada iyo balaayada markii qofka ciyaadan bilaahi ay ku badato yaa layihahda carbada wa hadrama fi kalaamihi hadalkiisu uu dadejiyey fulan muhadrim waa haddii la yidhaahdo bimacnaha kathiiru lkalaam intaas waxaa amthila waxa weyaan faclala xashraja carbada hadrama faclal ay ku timida haddana waa sii laazim oo mutacadi ma ah w mima jaءa minhu mutacadiyan waxaa kamid e eh, naxw daxraja yaa kamid e eh. macnaha daxraja waa waa gidgidiyey ama macnaha waxa weyan waa dildileey luqadeeda dildila ah. wa daxraja alkurata birijlihi aa laleeyahay kuradii baa macnaha uu ku dildileey lugtiisi daxraja marka alkurata mafcuul bay saas u qaadatay wa garbala daqiiqa daqiiqi buu macnaha kala soocay qarbalada waxaa la yihahdaa markii mathalan soorta oo kale markii la hagaajinayo budo iyo xaniin iyaa loo kala bixiyaa marka adawaadka la adeegsadana kharbaala la yihahdaa ficilkana kharbalo weeyaan waxaa lamid ah iyadoo mutacadi a ah, marka hadda fiiri xarjama a ah lamid ah, xarjama ibilahu a la yihahdaa ay radda bacdaha calaa bacdin geeli buu isu soo celiyey macnaha meelo iskugu keena iskugu tuuray wa marka hadda fiiri daxraja xarjama garbala wa mafaaciil baa lagu lagu xeray marka waxay daliil u tahay inay iyadoo faclala ah haddana ay mutacadi noqon karto waxaa lamid e eh, washabraqa thawba maradii buu jarjaray ay qatacahu wa qarfasahu a ka mid eh qarfasahu bimacnaa lugihiisa iyo gacmuhu isku xeray waan fasirno ay shada yadayhi wa rijlayh wa minhu lqurfusaa a ah, ka mid e eh. waxaa weyaan alatii tukrahu fi ljuluus liannahu yashuda yadayhi ilaa rijlayhi markuu lugaha intuu dabadii ku fadhiisto maxaan ku irahdaa jilbihii ama ama ama idimankii kor uu u qaado gacnihiisina uu ku qabto markaas labadii lugood iyo usoo geliyo waa makruuha la yihahda qofka hadduusan sarwaal hoos ka wadanin dabadii baa ka faydmayso marka qurfusa waa nooc oo macnaha xagga jalsada ku xun ilaa qofka inuu tasatur sameeyo mooye marka hadda fiiri qarfasahu mafcuula lala xariiro damiirkaas ah shabraqa thawba mafcuula lala xariiro thawbkii ah wahaakada marka waxa weyaan waa iyadoo faclala ku timida oo mutacadi noqotay amhiladeeda markaasuu uri waqad yusaaqu hada albinaau binahan waa la dhalaaliyaa min murakabin murakabaa laga keenaa inta laysku aruuriyo qasdan asoo loo qasdaya ila ikhtisaarihi murakabka in lasoo gaabiyo waxaana loola dan leeyahay lidalaalati calaa xikaayatihi in asigaas murakabka dhan in hal lafdi looga waramo oo looga xikaayoodo naxu basmala wa sabxala wa xamdala wa xawqala wa xasbala hadda basmala faclala waa sabxala faclala xamdala faclala marka waa faclala oo waxaa weeyaan waa ficil la soo gaabiyo jumlo dhan laga keenay marka aad tiraahday ay basmala ay qaala bismi illaahi wa sabxala ay qaala subxaana allah xamdala ay qaala alxamdu lilaah xawqala ay qaala laa xawla walaa quwata ila biاllah xaycala qaala ay xaya cala asalaati xaya cala alfalaax xasbala ay qaala xasbiya allah marka jumladan xasbiya allaahu oo ficli faacil ka kooban oo murakabka ah iyo inta la soo aruuriyaa hal ficiloo faclana lagu keenay ulajeedada saas waay markaad kuwaan kale u fiirisatid waa jumla oo macnaha murakab wa murakabkaas mufiid buu noqon karaa sidii xasbiya allahu alxamdu lilahi murakab mufiid a subxaana allahi murakab hayru mufiid wa laakiin murakabay tahay alaa kuli xaal murakab oo la dhalaaliyey ee ficilkaas facla laga keenay waxaana la doonayaa ikhtisaaran lilafdi badela maa taquul qaala fulan bismi اllahi qaala basmala ashal wa hiya tuadii nafsa algarad sidaasaa lagala jeedaa waa loo isticmaalaa marka faclala adeegaasaa loo isticmaalaa jumlo kale waxaa un shardi ah almukhtasar yadulu calaa almurakab taasaa muhim ah hadda basmala haddii la yidhahdo inay bismi tahay macnaheeda waa la fahmaya laakiin waxaan mustalaxa lagu aqoonin in la adeegsado lama rabo wa hada nawcu huwa aladii yusamiihi alculamaau naxtan waxay ku magacaabaan nooca naxti naxti waa noo soo hormaray wixiio wixii laga shafa ama laga gura la yidhahda wa garaduhum minhu waxay danta kaleyihiin ay tahayne an tadula alkalimatu kelimada inay tusiso almanxuutatu lasoo jaray calaa macnan jaamicin macno dhammaystiran limacna alkalimatayni labadii macno macno dhammaystiranayo inay ku tusiso saasaa la rabaa macnaha waxa weyaan alxamdu lilaahi macnahii oo kaamilka ahaa oo labadii macno ay tusinaysay labadaas kelima ay kala tusinayeen hal kelima in lagu keenaa la rabaa wa ashharuhu waxaa weeyaan naxtu kalimatin waaxida kelima keli ah oo laga soo jaro oo laga soo shafo min murakabin taamin murakab dhamaystiran mufiidin tukhtasaru fi hadihi اlkalima kelimadan lagu soo gaabinay alwaaxidati xikaayatuhu tukhtasaru xikaayatuhu fi hadihi اlkalima alwaaxida sidaan hore u soo sharaxnay marka calaa kulli xaal ficilka rubaaciga oo mujaradka hal hal hal mabna bou leeyahay waxa u yaraadayna sababteeda waa lagu soo sharxay waxa loo adeegsadana waa lagu sheegay markaasaa waxaan idhi annawcu thaani arubaaciyu lmasiidu fiihi rubaacigii wax lagu daray weeyaan ama arubaaciyu lmaziidu fiih bxarfin waaxid falahu binaaءu waaxidu hal bina buu leeyahay wahwa tafaclala ayadna waa sahlan tahay ficilka rubaaciga qiyaas ahaan haddii hal xaraf lagu ziyaadiyo waa inuu ku yimaado calaa wasni tafaclala inuu ku yimaado biziyaadati taa'i fii awalihi taadiyaa lagu ziyaadiy inta kale faclaladii waa oo asalka ahayd naxu tadaxraja wa tabachara tadaxraja wuu iska dildiloomay tii hore daxraja wuu dildileeyey tadaxraja wuu iska dildiloomay daxraja fatadaxraja wa tabachara waa kala firdhaday fiiri bachara waa firdhiyey iyo tabachara waa firdhaday saasay kala tahay wa yaأtii waa yimaadaa limutaawacati faclala faclala inuu aطeeco almujaradi ee la keliyeelay naxو daxrajtu اlkurata fatadaxrajat wa bachartu xaba xaba macnaha waxaa weyaan xabadii bariiska oo kale xabadiisa xabaa la yihahda fatabachar haddaad intaad misegadi ama bariiski intaad gacanta gelisid asaas u kala daadisid tabachtara lagu leeyahy macnaha bachara waayo markaasuu tabachara ayib waa ogaana intaas wa ama rubaaciy lmaziidu fiihi bixarfayni rubaaciga laba xaraf haddii lagu ziyaadiya falahu binaaani buu leeyahay alawalu midka hore bziyaadati hamzati اlwasli fi awalihi kow waa if hamzadeedaas w nuuni wa biziyaadati nuuni bayna alcayni wa laamihi اluulaa labada laam waa ashal laakiin waxa oo fa iyo laam iyo cayn ka baxsan waa zaa'ida waa hamzada iyo nuunta naxwa ixranjama waa aruuray fiiri xarjama waa aruuriyey ixranjama waa aruuray ifranqaca waa kala tegey farqaca waa kala geey ifranqaca waa kala tegey wa yaأtii waa yimaadaa limutaawacati faclala almutacadi asigana kii hore uu lamid yahay oo faclala oo mutacadi ah you adeecaa adeecida waxa weeyaan an yakuuna lilficli اlأwl taأthiiru fi الthaani naxو xarjamtu libala yaan kulmiyey faxranjamat waa iska soo kulantay marka midkaa dambe laazimou noqday bol awalu mutacadi wthaani mabnaha labaad ifcalalla weeyaan biziyaadati hamzati اlwasli fi awalihi io wa tadciifi laamihi thaaniya liannahu saddex laam oo asal e ma jirto laba laamaa asal ahayd laam saddexaadaa lagu daray liannahu laamta hore waa kow laamta labaad oo shidan ayadana cibaara can laamayni w saddex laam bay noqotay marka midaa dheeraad eh naxw isbaطara weeyaan isbaطara bimacnaa waxa weeyaan wuu jiiftay wuu iskala bixiyey qofka marku ida tajaca wamtada markaad lugaha saas u kala fiisatid oo jiiftaa layihahdo isbatara waqshacara waa galiiloobay galiiliyaa qabatay markay qofka qoshacriira marka jirkiisa ku kacdo ayaa layihahda wadma-ana waa xasilay washma-aza waa waa waa naceyb muujiyey ishmizaaz waxaa layihahdaa wixii oo aad ka yaqyaqsatid camal oo kale oo aadan ku cajab gelin yaa la yidhahda wa yaأti limubaalagati laazimi marka macnaha waxaa weeyaan mubaalaga u yimaadaa oo hadda markii eh, layihahdo markii la yidhaahdo eh, ficilka markuu uu thulaathigiisa yahay iyo markii saddexdan xaraf lagu daro waa kala duwan yahay waxa uu tusinayaa mubaalaga ficilkaas inaad aad u nacday ama aad aad u jeclaatay hadduu jacayl tusinaya marka intaasaan hadda waxaan ugu soo baxnay eh, afcaashii oo thulaathiga ahayd iyo midii rubaaciga ahayd khulaasat lqowl intaanan mulxaqa u gelin waxaa haboon qofkii inuu aqala taqdiir aqal alwaajibaat fi baabi sarfi inuu ogaado eh, ficil kasta laazimkiisa maxaan idhaahdaa qiyaaskiisa iyo eh, ziyaadadiisa waxaan soo sheegnay ficilka mujaradka ah oo thulaathiga saddex wasan inuu leeyahy facula iyo facila iyo facala haddii wax lagu daro saddex unbaa lagu dari karaa in hal lagu daro in laba lagu daro in saddex lagu daro famaa sitan cada marka ficilka thulaathiga ah haddii hal eh, lagu daro hal xaraf haddii lagu daro saddex wasan unba u yeesho kalaan soo niri facala faacala afcala waxaa keliaha inaad ogaato ay tahay ficilka markii wax lagu daray oo thulaathiga ah, ama facila ha ahaado ama facala ha ahaado ama facula ha ahaado halka waa lagu wada dari karaa ee mid keliya uma gaar ah hadda mathalan facula oo kale karuma eed karama hadaa tiraahda waa faculood wax ku dartay waa samica waa facila haddaad wax ku dartid oo aad caynteeda waxaad leedahay samaca samica waa maqlay samaca waa maqalsiiyey kharaja ay ahayd kharaja yaad leedahay almuhim ficilka thulaathiga hal xarafaa lagu ziyaaday marka laleeyahy facale iyo keligeed uma gaar ah facale iyo facile iyo facul waa leeyahy ficilka thulaathiga haddii laba xaraf lagu daro shan wasana u qiyaas aan soo niri infacala iyo iftacala ifcala iyo tafacala iyo tafaacala isagana shantaas wasan ou leeyahy ficilka thulaathiga haddii dacfigiisa lagu ziyaado saddex xaraf ah afar wasan ou leeyahay istafcala ifcawala ifcawcala ifcala iyou leeyahay ficilkii rubaaciga noogu soo xiga hadda na soo dhamaynay hadduu mujarad hal wasan u leeyahay faclala haddii ficilka rubaaciga hal lagu darana hal wasan u leeyahay tafaclala haddii ficilkii rubaacig ahay laba lagu daro wuxuu leeyahy laba wasan ifcalala ifcalalla oo noogu dambeysay intaas waxa weye wax sahlan oo aad korka socon kartid intii kasoo hartay waxay noqonaysaa imaa mulxaq ama eh, wixii lamid ahay imaan doonta hadda waa kan mulxaq intaan ka sheegayna eh, annawcu thaalithu almulxaqu birubaaci mulxaqa ma aha ma aha ziyaada ma aha ziyaada waxaan soo sheegnay waa inay awsaan gaar a leedahay mawaadic gaar inay leedahay ulajeedo oo macno inay faa'iideysana inay leedahay ziyaadada saas waay mulxaqa waxa weeyaan awsaan oo qiyaasi ah oo lagu yaqaano malaha laysa leysa bidaruura inuu macno gaar ee ah ku tusiyana shardi ma aha amaakin gaar ahoo loo yaqaano oo aan ahayn inuu wasankaasi lagu shabaha aan ahayna malaha intaas bay kaga duwan tahay waana ku imaan doontaa wa macna alilxaaqi waxa weeyaan huwa an taziida an taziida inaad ziyaadisid calىa usuuli اkalima kelimada usuulkeeda inaad ku ziyaadisid xarfan inaad ku ziyaadisid laa ligaradin macnawiyin garad macnawi a adoon ula jeedin inaad ku ziyaadisid bal lituwaasina biha kalimata اkhraa kelimo kale inay la ekaato unbaad ugu dan leedahay waxaanay u tahay kay tajriya alkalimatu lmulxaqatu kelimada la haleeshiinayo fii tasriifihaa ayada gadgadoonkeeda calaa maa tajri calayhi alkalimatu almulxaqu biha kelimada kale oo loo ekeynayo inay xagga sarfi ahaan wasanka kala mid noqoto maca alcilmi biana daabit alilxaaqi ilxaaqa daabitkiisa waxa weeyaan fi lafcaali itixaadu lmasaadiri kelimadan mulxaqada a iyo midda mulxaqun bihaa oo la haleeshiinay inay hal masdar wada leeyihiin ayaa shardi ah waxaa loola danleeyahy kelimadan oo saddexda xaraf ayaa xaraf lagu daraya say rubaaci wasankiisa ay ula mid noqoto keli ah qaala radiyu wuxuu uri waa macna lilxaaqi fi lism walficli waxaa weeyaan an taziida xarfan inad ziyaadisid aw xarfayni calaa tarkiibin inad ku ziyaadisid kelima aad xaraf ku daraysa ziyaadatanaad ku daray ghayra mutaridatin aanan qiyaas noqonaynin fii ifaadati macnan macna inay faa'iideyso aan qiyaas u ahayn liyasiira daalika tarkiibu tarkiibka inuu noqdo bitilka ziyaadati bisababi tilka ziyaada inuu u noqdo mithla kalimatin ukhraa kelimo kale inuu lamid noqdo ou kala mid noqdo fii cadadi alxuruufi wa xarakaatiha almucayana wasakanaat kulu waaxidin mid kasta xarafkiisa fii mithli makaani fi lmulxaqi biha kelimadan mulxaqada ah xarafteeda inay qaabisho xarafka eh, kelimada la haleeshiinayo xuruufteeda dayib mathalan hadeertaan jalbaba oo kale asalkeedii jalaba ay ahayd ficil oo thulaathi ah markaasaad leedaha waxaan rabaa inaan ka dhigo sidii daxrajo oo kaleo faclale inaan ka dhigo marka waa inay shaqalkii iyo xarakaadkii inay ka qaabisho oo marka jalbaba faclala kana waa thulaathi masiid fiihi xarfan laysa liajli eh, awsaanihi alqiyaasiya ma aha laakiin inay u ekaato wasan ahaan daxraji inay uga ekaato bas intaasaa lagala jeeda markaasuu musanifku wuxuu iri faa'idat lilxaaqi kama qaala radi annahu rubamaa yuxtaaju in loo baahdaa dhici karto fii tilka alkalimati kelimadaas ayadaa ilaa mahli daalika tarkiibi tarkiibkaas oo kelimada la haleeshiinaya inay lamid noqoto in loo baahdaa laga yaabaa fii shicrin looga baahdo o sajcin shicriga macnaha waxa weeyaan haddaad kelimadan hadda jalaba ka dhigtid wasankiyaa kaa jabay hadaad jalbaba ka dhigtidne wasankiyaa kuu dhamaystirmay xarafkii marka waxaad u baahan tahay inuu shicirkii kaafidiisa ku ilaaliyo ama sajci sajci waxaa weya shicir ma aha laakiin waa kalimaad oo ama awaakhirteedii si u wada dhammaato ama kalimaadkeedii man taabat sariiratuhu xumidat siiratuhu fiiri mathalan sajci baa la yidhaahda sidii ninkii oo xamal ibn annaabiqa nabiga markuu yiriyey naagtii markii ay midii kale ay dhagax ku tuurtay oo caloosheedii uurka ay kasoo tuurtay nebiga wuxuu ku xukmiyey in guratu cabdin aw ama in la bixiyo nin baa yimidoo wuxuu ri kayfa yugramu man laa shariba walaa akala wala اstahala walaa nataqa famithlu haada yuطal aw kama qaala dalika arajul markaasuu nebigu wuxuu iri ina hada min ikhwaani alkuhaani min ajli sajcihi aladii sajaca macnaha waxaa weyan kelimaadkaas qurqurxanuu rabay inuu xaq ku baabi'iyo u nebiga hadalkiisii uu ku diido markaasaa layiri shaydaana waxaad ka keentay baa lagu yiri marka sajciga fiiri kayfa yuqramu man laa shariba walaa akal walaa nataqa wala istahala fa mithlu dalika yutal marka kaasaa sajci la yirahda wاlakharu waxa weeyaan an yakuuna macna اlkalimati kelimada macnaheeda inuu noqdo bacda ziyaadati اlilxaaqi markii ilxaaqa ziyaadadiisa lagu daray kadib ka macnaha qabla ziyaada oo ziyaadadan lafdiga unbay toosisahay macno dheeraad ma keento bikhilaafi الziyaadaat alati taxadaثna canha wa rubamaa kaanat اlkalimatu kelimada inay noqotaa dhici karta qabla ziyaadati اlilxaaqi intaan ilxaaqan la helin siyaadadiisa gayra daalatin midan tusinayn calaa macnan fa tusbixu biziyaadati waxay noqonaysaa daata macnan ay noqonaysaa naxو kowkab oo kale waay kowkab hadda waaw baa lagu daray kowkab faclal uu noqday ayib laakiin waawdaas daruuro waay iyadoona eh, yani ziyaado ah haddana waa daruuro oo kelimadii ay macno ku bixisay haddii ziyaadada laga gooyo id laa macnaa likakaba bal laa wujuuda lahaa buuri haddii ziyaadada la gooyo kelimada thulaathi loo celiyo ayadoon isku waafaqsanay waawd inuu ziyaado yahay yaa haddana aan laga maarmin marka al aslu waxa weeyaan kelimada haddii xarafka ziyaada lagu daraaddeed haddii xarafka la ziyaadiye liajli lxaaq loo ziyaadiyo asla waxaa way inuusan macno ziyaadinin laakiin laysa bidaruura la dhihi maa inuusan macno ma ziyaadiye lama dhahayo laakiin macna mutarid ah oo sidii mathalan hamzata tacadi fi awali ficl thulaathi ay kordhinaysoo kale inuusan noqonin laakin qad yaziidu macnan waqad laa yaziidu laysa almaqsuud an yufiida macnan inama alqasdu an yaأtiya calى mushaakalati kalimati أkhra fi xarakaatiha wa sakanaatiha intaas un baa lagala jeeda walaysa macnaa dalika taasna macnaheeda ma aha anaha laa tufiidu macnan muطlaqan ziyaadada ilxaaqiyada a waxma mafaaideysa macnaheeda ma aha bal waxaa lagala jeedaa inaha laa tufiidu macnan bitiraad macna la yaqaano qiyaas ama faaideyso fi makaanin lihada qaala radi walaa naxkumu bicadami tagayuri lmacna macnaha inuusan doorsoomaynin ku xukmi mayno biziyaadati ilxaaqi uusan ku doorsoomaynin calaa maa yutawahamu sida loo malaynaa inaysan saas ahayn yani dadka hore oo sarfiinta waxay dhihi jireen in kaanat ziyaadatu lililxaaqi fa inaha laa tufiidu macnan ayagoo saas ula jeedaan macnaheeda waxa weyaan macno laysku ogyahay oo meel loo aada leh ma faa'iidayso laakiin uma jeedaan annaha laa tufiidu macnan muطlaqan lagalama jeedo kayfa boorisee saas loo dhihi karaa macna ma faa'idaysee loo dhihi karaa wa ina macnaa xawqala mukhaalifun limacnaa xaqala fiiri xaqala haddii tira ay taciba waay xawqalana qaala laa xawla walaa quwa marka maxaa maxaa labadii fiiri marka xowqaladii waawda lagu ziyaadi macno dheeraaday keentay wa shamlala wa ina macnaa shamlala ay asraca mukhaalifu limacnaa shamila shamila wixii macnaha waxa weeyaan wuu jamciyey waay shamila au shamala laakiin shamlala asraca marka macnihii waa kala duwan yahay baynamaa ana shamlala laamaa lagu ziyaadiye min ajli ilxaaq bifaclala wa kadalika kowthara laysa macnaa kahura bal yakfii waxaa ku filan anlaa takuuna inaysan ahayn tilka ziyaadatu fii mithli dalika almowdici mowdacaas wax lamid eh mutaridatan mid qiyaas ah fii ifaadati macnan inay qiyaas ku tahay macnaa inay faa'iideyso inay qiyaas u ahayn kamaa ana ziyaadata alhamzati xamsada ziyaadintiisa fii akbara wa afdala lagu ziyaadiyay litafdiili ay u faa'iideynaysa fiiri hadda ficilkan ismu tafdiilkan hadda kabura markii hamse lagu ziyaadiyey fulaanu akbaru min fulaan ismu tafdiil ay faa'iideysatay fulaanu afdalu min fulaan macnaha hamsada haddii isimka awalkiisa lagu daro qiyaas ahaanoo mutarid ah tafdiil ay faa'iideynaysaa meel lagu yaqaano in lagu ziyaadinaya macno lagu yaqaano waa faa'iideynay ilxaaqa laakiin meel gaar ena ma laha oo wasanka unbaa loo fiirinayaa oo lagu darayo nuqdada labaadne qad taziidu macnan waqad tugaayiru lmacna waqad laa tufiidu macnan intaasay ka duwan tahay markaasaan waxaan idhi haddana sidaas oo kale wa ziyaadata miimi lilmasdari miimka oo masdarka awgees loo ziyaadiyo hadda waxaa weyaan haddaad tiraahda ah, khuruuj iyo makhraj dukhuul iyo madkhal miimtaas waxaa weyaan miimtaas masdar waxaa la yihahda miimi ah hadday masdarka awalka gasho waa la garanaya hadduu rubaaci noqdona darfu makaan iyo darfu zamaan ayaa la wadaagsanaya markaasuu musanifku wuxuu iri radi falaa nuxiilu cala algaradi alafdi maca imkaani xaalatihi cala algaradi almacnawi falaa nuxiilu ku wareejin mayno cala algaradi alafdi dhihi mayno ziyaadada ilxaaqa loo ziyaadiyo waxay faa'iideysaa ulajeeda oo lafdi ah oo ah liajli sajci ama liajli ashicri unbaa faa'iidaysaa keli ku koobi mayno annagoo heli karno maca imkaani ixaalatiha ziyaadadii annagoo ku wareeji karno cala algharadi almacnawi anoo dhihi karno ziyaadat alilxaaq macnay faa'iidaysaa annagoo u heli karno dhihi mayno waxay ku kooban tahay eh, inay xaggii faa'iidadii oo lafdiga unbay faa'iidaysaa keli adhig ku koobi mayno laakiin waxaan leenahay gharad lafdigana way faaideysaa gharad macnawina way faaideysaa laakiin macnaha ay faaideynay macna meel lagu wada yaqaan oo loogu soo aada maleo takhtalifu min kalimatin liukhraa intaasuu u jeeda markaasaa waxaan ihi alfarqu bayna ziyaadati alilxaaqi wa ziyaadati alasliya min halaathati awjuhin ayadiin baa siin daba joognaa axaduhaa ana ziyaadata alatii lililxaaqi ziyaadada ilxaaq daraaddeed loo ziyaadiyey al aktharu fiiha waxaa badan anlaa tadula inaynaysan ku tusinin calaa macnan tataridu ziyaadatu macna ay ziyaadadaas qiyaasowdo liajlihi liajli dalika almacna siwaa maa yadulu calayhi almujaradu minha ziyaadadaas inaysan macna ku tusinin oo midka ka maran ziyaadadaas ilxaaqa ka maran macna ka dheeraada waa inaysan ku tusinin ana ah, ziyaadata alati lililxaaqi alakharu fiiha annaha alakharu fiiha anlaa tadula calaa macnan tataridu aziyaadatu liajli siwaa maa yadulu calayhi almujaradu minha bikhilaafi ziyaadati ziyaadadii ka duwan alatii ziyaadadu leysat lililxaaq kelimada ziyaadada xarafka ziyaadada oo ilxaaq aan loo ziyaadin daruura macna inuu faa'iideeyo waayo midan oo ilxaaq loo ziyaadiyey macno oo meel lagu yaqaano oo go-an oo mujarad wujuudiha tufiidu dalika almacnaa ma laha qad tufiid waqad laa tufiid waqad tukhaalif waqad waqad saas thaaniyaha ana ziyaadata ilxaaq ziyaadada ilxaaqa ah oo keenta inay wasan kelima kelima la gaarsiiyo laa takhtasu bixuruufi sa'altumuuniha kuma gaar ah faqad takuunu minha inay ka mid noqotaa dhici karto ka laami shamlala shamlala laamteeda oo kala waay laamta shamlala ku jirto sa'altumuuniha ay ku jirtaa xuruufu ziyaada ay ku jirtaa wqad laa takuunu minha inayna ka mid noqonin dhici karto ka baai jalbaba jalbaba badeeda labaad jalaba ay ahayd badan dambo waa ziyaado iyadoo ziyaada min xuruufi saaltumuuniha kuma jirto oo ba hadda xuruufta kuma jirto bikhilaafi ziyaadati ligayri ilxaaqi ziyaadada oo haleeshiin aan loogu talagelin way ka duwan tahay fa inaha takhtasu biha xuruuf saaltumuunihay gaar ku tahay thaalitثuhaa anaha laa tudgamu thaalitثuhaa anaka laa tudgimu fi ziyaadaة اlilxaaqi ziyaadada hadday tahay ilxaaq daraaddeed kelimo ka horeyso laguma idqaamiyo maca wujuudi muujib اidqaami iyadoo idqaamki midkii waajibinay loo heli karo liannaka low adqamta hadaad idqaamtido laba xaraf isdhex gelisid fii naxwi jalbaba haddaad tiraahda jalbaba waa waa laba xaraf oo isku mid ah oo aakhiril kelima dhacay oona mutaxarikeyn ah midka hore xarakada laga qaadaya kan dambaa lagu idqaamaya jalaba a laleeyahy haddaad tiraahdid haddii saa samaysid lafaata algaradu ulajeedadii baa kaa tegayso min ziyaadata laga dan lahay oo waxaad adiga ziyaadadan u ziyaadisay inay jalbaba faclala la wasan noqoto haddaad isku shidid labadan ba oo jalabba ay noqoto faclalo uma ekaanaysa fii xarakaatiha wa sakanaatiha ugu ekaan mayso marka ulajeedadii baa kaa tegaysa baa lagu leeyahy wahwa qaradka waxa waaye muwaasanatu lkalimati kelimada inay la ekaato likalimatin ukhraa sidaas yaa la yihahda marka intaasoo dhan waa hordhac waxaa saas loo sameynaa waxay tahay kalimaadkan oo lililxaaq loo siyaadiyo waxa weeyaan dhadhankooda iyo fahmigooda waa dhib badan yahay ziyaadadii aan soo dhaafnay waa ziyaada mawaaqic iyo amaakinay leedahay haddana markii lagu darana macnay bixinaysaa awsaan oo qaalib ena waa leedahay qofkii wuu fahmi karaa laakiin ziyaadadan ilxaaqa meel loogu soo aada ma laha markii la yidhah wasankan waxaa ziyaadada loogu daray wasankaas kale inuu la ekaado kelimadan kelimadaas inay la ekaataa loogu talagalay yacni dhadhankeeda lamid ma ah tii horoo kale marka fiiri almulxaqu birubaaci thalaathatu anwaac waxaa rubaaci loo bilaabo mulxaq bithulaathi lama dhihin lannahu thulaathi waa mujaradba hasoo hulaathi ah haddii mid lagu daro rubaaci buu isu bedelaa marka laysa hunaaka cindana maa yulxaq bithulaathi rubaaci buu ka bilowda markaasuu ri almulxaqu birubaaci almujarad ficilka rubaacigoo mujaradka ah midka la haleeshiiyey iyo wlmulxaq birubaaci almasiidi fii xarfun waaxid wاlmulxaq birubaaci almasiidi fii xarfaani intaas waa mulxaqa almulxaq birubaaci waa halaathatu anwaac mulxaq birubaaci اlmujarad waaxid mulxaq birubaaci اmujarad almasiid fiih bxarfin waaxid waa اthnain mid kale waxa weeyaan waa rubaaci laba xarf lagu daray ama almulxaqu birubaaci اlmujarad ficilka rubaaciga midka lagu ilxaaqiyey wahwa rubaaciga mujaradka ana binaau daxraja keligeed waa faclale eh fa thamaaniyata cashara abniyatan sideed iyo toban waaye thamaaniyata casharadaas waxa weeyaan eh, jawaabu shardigii amaadii jawaabteedii waa ayib asluhaa min athulaathi sideed iyo toban binaayo asalkeedina ou thulaathi ka yimiday fazida fiihi xarfunaa lagu siyaadiyey ligaradi alilxaaqi in kelima kelimo kale la gaarsiiyo daraaddeeda loo gaarsiiye ayib alawalu faclala waayo faclala maxay ahayd waa ficil rubaaci ah oo mujarad ah oo jamiicu xuruufin usuul ay tahay asigaasaa waxaa la haleeshiiyey afcaal sideed iyo toban ah oo asalkeedii thulaathi ahayd yaa xaraf lagu daray rubaaci isu bedeleen ulajeedadana waxa weeyaan thulaathigaasoo calaa wasni facla lagu keeno ayib naxw khalbasa hadda fiiri khalbasa haddaan ku macnay wixii ka dambeeya o dhan waa isla wada wasan khalbasa waxaa weeyaan waa faclala laakiin rubaaci asal ma ahano asalkiisa khalaba buu ahaa siintaasaa lagu daray waxaa loogu daray inay u ekaato faclala oo kale marka hadda fiiri faclala iyo khalbasa faclala labadooda waa isku wasan daxraja khalbasa isku wasan wa toona waa asal oo mulxaq biha midna waa farco hiya almulxaqa ayib khalbasa khalbasa waxa waxaa la yidhaahdaa khalbasa shayu qalbahu idaa fatanahu shay baa ku cajab geliyay qalbigaadaad raacday marka wixii waajibka ahay ama wixii haboonaya baa daraadiis uga tagay markaasaa leeyahy khalbasa ashayu eh, qalbahu bimacnaa fatanah wa jalbaba jalbaba macnaha waxaa weeyaan eh, waa is asturay waaye ama jalbabat ilmar'atu jasadaha biljilbaaba laleeyahay macnaha jirkeeda dhan qatat bithiyaab wa shamlala haddaan soo sheegna bimacnaa asraca marka shamila ay ahayd laan baa lagu daray min ajli inay noqoto calaa wasni daxraja oo shamlala ayib wathaani fawcala waa sideed iyo tobankia la tirinaya naxwu jawraba wa rawdana wa hawjala jawraba waa jawrab waxa waaye iskaasho ama shuraab waxa la yidhaahdo lugaha la gishto waagii hore maqaar ayuu ka samaysnaan jiray hadeertaana waxaa kabaha lala gishto jawrab baa la yidhaahda sigistaan iyo ninba waxbay ku magacaabaan marka eh, waxaa lagu leeyahay rawdana haddaad tiraahdid bimacnaa wuu daalay waa daciifa rowdana waa rasiid lugawi ah waay wa hawjala haddii aad tiraahdid macnaheedi waxay noqonaysaa athaqiil qofka markuu cuslaya fulaanu qad hawjala bimacnaa qad thaqula sidaasaa la yihahda ayib marka hadda fiiri rawdana iyo hawjala waawda dhexda ayaa lagu ziyaadiyey asalkoodii waxay ahayd jaraba iyo radana iyo hajala yay ahayd markaasaa waxaa loogu daray waawdaas min ajli mushaakalati wasni daxraja athaalithu midka saddexaad fac wala weeyaan naxwa harwala waa degdegay wajahwara macnaha waa cod weyneeyey waxaa dheeraad ku ah waawdaasaa dheeraad ku ah wاraabicu waxaa weeyaan faycala faycala naxw baytara hadda batara haddaa tiraahdo waxaa weeye ficil thulaathi ah haddaad ya ku dartid min ajli waxaad ugu dartay in thulaathiga aad ka qaadid oo wasnu faclala ay timaado marka baytara daxraja ay noqonaysa baytara macnaha waa daaweeyey oo waxaa weeyaan baytara waxaa la yidhaahdaa markii laamiga iyo waxaan xayawaanka la mariyo sidii shilinta iyo waxaan ku dhegan iyo wasakda ay kaga goyso walidaalika tabiibka oo xayawaanaadka inuu daaweeye tabiib bashari iyo tabiib oo xayawaani oo baytari la yidhaahay u kala baxaan tabiib baytari haddii lagu yidhaahdo macnaa mukhtasun biadwiyati ou bicilaaji albahaa'im walxayawaanaat walmawaashi tabiib bashari haddii lagu yirahna dadka yuu daaweeya labadaas marka baytara macnaha caalajahu wa saytara waa iska macnaheeda yani wixii waa awoodu kuloo wareegay waay saytara wاlkhaamisu facyala naxو cadyata cadyata daxraja faclala ay ku timaadaan cadyata waxaa la yidhaahdaa darata cinda aljimaac marka qofkii markuu jimaac samaynayo oo dhuusadii kasoo fakato a cadyata la yidhaahda ayib waxaa lamid e rahya rah yaa rahyaa cadyata waa lamid marka rahya a waxa weeyaan ida اkhtalata fi اlamri ida اkhtalata calayhi اlamru walam yahbut calى shay yani qofkii markuu walaaco oo inuu go-aan qaato ay u suurogeli wayso waxaa la yihahdaa rahyaa fii amrihi marka ninkii waa wareersaday baa laleeyahay kelimaadkan inaan fasirnay ahayd laakiin insha allahu mudakirada waan bedeli doonaa fasiritaankeedan kusoo dari doonaa wasaadisu fancala weeyaan fancala waxaa kamida ah shantara shantara waxaa weeyaan ay mazaqahu shantara thawba haddaa tirahdo bimacnaa mazaqahu shantaraal hadda luga ajnabiya waaye waxaa laga keenay macnaha sheyga markaziga oo macnaha meesha dadka meesha waxa la isugu yimaado oo kale shantaraala la yihahdo lugataas ma laakiin carabiga waxaa jirta ashuntura ashuntura la yihahdo ashuntura ashuntura haddaad qawaamiista raadiysado macaajimta lugawiga ah waxay leeyihi hiy alusbucu biluqati ximyar waa qabiila min qabaa'il yeman yaa markii ay usbuc dhihi lahaayeen yaa waxay leeyihin ashuntura ay leeyihiin waa luqadoodii waa iyaduna waa laga faa'iideysta wa sambala sambala zarcu haddii la yihah waa sabuul bixiyey sagadii sabuula bigleydi sabuul bay bixisay wasaabicu waxaa weeyaan facnala facnala ayaa weeyaan naxwa qal nasa alqalansuwa waa koofi biraadka w qalnasa hadii la yihahdo bimacnaa waxa w koofi biraadu qaatay waa ficilaad ka dhigtay wathaaminu faclaa weeyaan naxwu salqaa waxa weeyaan waa qoor riday qofkii oo aad macnaha eh, aad aad macnaha eh, gadaal gadaal u riday waay ayib marka qofka aad saa u ridid oo markaa yacni intiisaan hore ay banaanka soo aado ou dhabarka aad u ridid salqa baa la yidhahda salqa facla faclala waay faclala salqaya ay asalkeeda ahaan lahayd ayib wataasicu faclasa weeyaan maya faclasa waa soo marnay faclasa khalbasaan ku soo marnay ah, midda horo faclasa inan idhahday ahayd oo khalbasa faclalad mulxaqeedii bay ahayd marka tan xaggaasaan ku soo dhaafnay ayb marka ataasic waxaa weeyaan safcala naxwu sambasa sambasa macnaheedii waxaa weeyaan idaa qiila sambasa fii sayrihi idaa asraca fiih sambasa waa degdegay yaa laleeyahay ayib alcaashir waxa weeyaan facwala naxwa harwala harwala waa degdega ciidani ayib alcaashir alcaashir waxa weeyaan cafcala naxwu zahzaqa zahzaqa zahzaqa macnaheedi waxa weeyaan idaa akhara min addaxik qosolka hadduu badiyo marka qahqaha iyo zahzaqa waa isku macno ama waa isu dhow yihiin aan dhahno midka kow iyo tobanaad midka laba iyo tobanaad waxaa weeyaan hafcala naxwu halqama halqama ayadana waxaa weeyaan bimacnaa akhara min akli luqam أو لqymaat أو أkثara halqama ay anahu asraca fi اlakli qofka markuu qofka kale ka boobo raashinka yaa la yidhahda الthaaliث cashar waxaa weeyaan fahcala naxو rahmasa rahmasa rahmasahu ay satarahu wa dafanah walidaalika ramsiis waxaa la yidhaahdaa qubuurtii hore faraacinada qaar ka mid eh waxaa sidaas oo kala mid a ah, araabic cashar fac lana naxwu qatrana qatrana waxaa weeyaan laami buu marsiiyey alkhaamis cashar waxa weeyaan tafa tafcala tafcala naxwu tarmasa tarmasa waxa weeyaan ayada macnaheeda maxay ahayd tarmasa eh, allahuma sali calaa muxamed tarmasahu can اlxarbi ay idaa satarahu canhu aw manacahu minha tarmasa ayib eh, asaadis cashar waxaa weeyaan factala naxو kaltaba kaltaba macnaheedu waxay tahay idaa daahantahu wa adharta lahu khilaafa maa tudmiru lahu macnaha waxa weeyaan bilugatina alcasriya kaltaba waxa weeyaan waa mujaamaleey waxaadan dan ka lahayn oo adiga aadan rabin oodan aaminsanayn ood ninkan aad ku raaligarinaysid ood samaysidaa la yidhaahda ayib waxaa kaloo lamid e eh, maxaan ku dhex jirnay middii kale arqaamtia iga khaladantay hadday ahayd middii ugu horeyso lix iyo toban asaabic cashar waxa weeyaan facmala facmala naxw jalmata oo kale waay jalmata الshacr bmacnaa xalaqahu aلthaamin cashar faclama naxw halsama halsama bmacnaa qaطca khalsamatahu xulquumkii waxaanuu ka gooy waay alakhiira waxa weeyaan famcala naxw zamlaqa zamlaqa macnaheedii waxay tahay zamlaqa zamlaqa ay alqaa maa'ahu cinda adiraab uu ku fasiray macaajimtii macnaha waa biyihii tuuray waa markuu jimaaca sameynay calaa kulli xaal intaas wasan sideed iyo toban ha ahaata ama sagaal iyo toban arqaamtii baa si isaga dhex yaacday waxa weeyaan waa ficil thulaathi a ah oo xaraf lagu siyaadiyey ulajeedada loo siyaadiyeyne wasankii rubaaciga ah oo mujaradka ahay inuu lamid noqdo oo faclalada ahay oo ha dhowti dambo ama beyt ha lagu buuxsado ama eh, sajci ha lagu qurxiyo ama macaani kale oo aan markaa eh, ulajeeda gaar aan laga lahayn ha faa'iidayso nuqta waa intaa nuqtada labaad hadda sideed iyo tobankii mid kastaba hal mithaala loo sheegay oo macaajimtii iyo laga soo arooriyey waxaan ibnu eh, maalig baa ku sheegay laamyadiisa wax banta axwaan salansalan qaatamaskana salqa qalna sajawraba halwartu murtaxila eh, abyaadiisii lawada yaqiinay waay ayadaas baa laga fasiray marka eh, macnaheedii waxaa weyaan wasan kasta hal mithaala loo sheegay laakiin macnaheedii ma aha inuu halkaas bas leeyahay mathalan factalo kaltabo keligiisa u leeyahy maaha waxaa laga yaabaa tobanaan kelimo yaa calaa wasni factala ku imaanayso tan waxaa laguu sheegay calaa sabiili mithaal weeyaane calaa sabiil ixsaan ma ah marka meesha waxaad ka dareemaysaa luqada carabiga rasiidkeeda intuu la egyahay kelimaad oo mujarad ilxaaq biukhraa loogu tala galay yaa intaasoo wasan yeeshatay mid kastaba boqolaal amhila haddana ay sii yeeshanaysaa marka waxaa la dhihi karaa luga alcarabiya inta aan kaga hadalno fii hada alcasri xataa cushur ma dhamo hadda fiiri kalimaadkaas intaasaan luga carabiya ku dhex jiray inan qawaamiista iyo macaajimta ka raadiya iyo shuruuxda inan ka raadiya mooye inta macaanideeda aan ka gara karo waa wax yaroo kooban waay adinkana ilamid baa tihin marka dadka oo culamadii hore waxaan kalimaadka sidiin jalasa macnaheeda u naqaano yay kaltaba iyo jalmata iyo ay u isticmaalayeen marka luqadii way sii yaraatay dadka fahmigoodi ilaa kalimaad yaroo maxsuura a ah keliya aan ka garanayn haddii laga baxana waxbala aan laga garanayn waa nuqto nuqtada kale dadkii hore waxay samayn jireen sidii annaga hadda minhaajka iyo kutubtan loo darsiyo yaa macaajim luga yaa loo akhrin jira yacni tasawar eh, markii eh, nin u eh, inta lasoo qaato dulaabulcilmi asixaax lagu dul akhriyo kelimadii baa la kor istaagayaa markaasaa macaanida ay leedahay inta oo dhan yo ardadii wada akhrisanaya ninkaas marka cindahu rasiid idaa araada an yatakalam idaa araada an yaktub idaa araada an yuwadixa almacnaa fahuwa qaadiru an yadulaka calaa dalika almacnaa min cidati wujuh taa marka waxaa miize farqiga dadka iyo annaga noo dhexeeyo wax la koobi kara ma ah annagana kelimaad yar yar baan garanay ayagii baan ku celcelinay hadday kelimadii kaa dhunto wax kaloo badiil ama haysid baynama alculamaau alqudaama fii kuli macnan wuxuu heli karaa casharaat alkelima inuu ka cabiro walidaalika balaaqadii iyo fasaaxadii markaasay soo bixi kartaa ayib eh, hadda maa ulxiqa birubaaci mujarad waa soo sheegnay thaaniya waxaa weyaan maa yulxaqu birubaaci almaziidi fiih bxarfin waaxid rubaaci hal xarf lagu daray wax lagu ziyaadiye waxaan ihi yulxaqu birubaaciyi almaziidi fiih bxarfin waaxid rubaaciga oo xaraf lagu ziyaadiyey waxaa la haleeshiiyey oo macnaha lalamid dhigay wa huwa rubaaciga maziidi fiih bxarfin binaau tafcala weeyaan thamaaniyatu abniyatin sideed dhismo asluhaa min athulaathi ay ka mid ahayd faziida fiihi thulaathiga waxaa lagu daray xarfun lililxaaqi huma ziidad calayhi taa laba xaraf waa lililxaaqa loogu daray alwalu waxaa weeyaan tafaclala tajalbaba waa rubaacigii oo asalka ahay waay manaha waa rubaacigii oo xaraf lagu ziyaadiyey qiyaaskiisu asalka ay tafaclala waay marka in asiga awal aan idhaahdo maba ahaynbo waa inan ka bilnaawo inay ahayd midka ka dambeeyo oo tamafcala marka tajalbaba hadda tafaclala waxaa loogu daray alawalu tafaclala tafaclala tajalbaba tafaclala waxa weeyaan waa midkii oo rubaaciga oo laba xaraf lagu daray la tada horo iyo laamta dambo waxaa lala mid dhigay tajalbaba tajalbaba tafaclala fiiri hadirtaan markii hore jalaba ee asalu lficli uu ahaa ba baa lagu daray siday macnaha ula mid noqoto faclala oo kale haddana taa lagu daray say ula mid noqoto tafaclala tajalbaba bimacnaa waxa weye jilbaabuu qaatay waay wathaani wasanka labaad tamafcala weeyaan naxwu tamaskana macnaha waa is miskiinay miskiin ma ah laakin yatadaahar bilmaskana wa thaalithu tafawcala weeyaan naxwu tajawraba jawraba aheed markii hore rubaacigii ayadii aa ta lagu sii daray macnaha waxaa weeyaan sigistaanu qaatay waay ama ama shuraabki ayib waraabicu tafacwala weeyaan waraabicu tafahcala tafahcala weeyaan mithla ish taraxshafa taraxshafa ida اrtashafa wاmtasahu markaad raashinkii furuurtaada ku dhuuqtid oo markaa ay yani canfaqadan eh, hooso markii uu dhacaankii kaa daato oo intaa yaro hoos oo tintan hooso oo garka ka koreyso oo midaan soomaalida ay qaar yidhaahdaan faruur dhuug baa la yidhahdaa ama carabina canfaqa lagu yidhaahdaa sharaabki uu kaa gaaro oo marka aad dib u celinaysaad dhuuqaysa la yihahdaa taraxshafa ayib wاlkhaamisu waxa weeyaan tafaycala naxwu tashayطana macnaha tadaahara bishayطana inuu shayطaan noqday buu iska dhigdhigaya wa saadisuna waxa weeyaan tafacyala naxu tarahyaca tarahyaca hadda rahyaca maya tarah yaa yaa saas waay hadda waan soo sheegnay oo iyadoo oo macnaha rubaaci ah yaan macnaheeda soo sheegnay tiyo ta lagu daray unbay noqonaysaa rahya rahyaa fii amrihi ida lam yahbut lahu calaa amrin waatan soo nilid tasharyafa hadda ma xasuusta macnaheedi wasaabicu waxaa weeyaan tafacla naxw tasalqa duldulow u jiiftay awal duldulow u riday ee salqa tanna tasalqaa duldulow u jiiftay asigaa iska jiiftay wathaaminu waxaa weeyaan tafaclata naxw tacafrata yani wuxuu iska dhigay cifriid uu iska dhigay tacafrata cifrid waa waxaa weya almutamarid min ashayaaطiin qaala cifriitu min aljini ana aatiika waa tii qur-aanka ahayd eh. intaas waxaa weeyaan waa ficil thulaathi a ah oo laba xaraf lagu daray waxa loogu darayna macno la yaqaano gaara inay faa'iidaysa ma ahee wasankii khumaasiga oo rubaaciga ahaa rubaacigii oo khumaasi laga dhigay wasankiisa inay u ekaadaan oo lagaga dhigay midka kale wx ugu dambeeya waxa weeyaan maa yulxaqu birubaaciyi اlmasiidi fiih bxarfayni rubaaci laba xaraf lagu daray wixii asiga lala ekeysiiyey alawalu waxa weeyaan ifcan la'a naxو ixbanطa xabطa ama xabita ay asalkii ahayd xabita camaluhu waxa weeyaan waa buray bay ahayd markaasaa waxa weeyaan labadaa xaraf hamsadii iyo nuunta lagu daray laakiin xabita maadada xabida ma ah lannahu hamsadeedan yay wadata asalkeedii laga yaabay allahu aclam almuhim ixbantaa waa calool buurnaaday waay w thaani if wancala naxwa ixwansala waa soo yani qoortii wuu soo bixiyey ama waa qoor laabay ixwansala waxay ka mid tahay kuwa ibnu maalik soo qaatay fii laamiyatihi marka waxay ku fasiraan shuruuxda ixwansala idaa thanaa cunuqahu wa akhara xawsalatahu markuu dhuunta soo bixiyo laftan xalqiga ana ou dib u celiyo ayib ixwansala kaasaa la yidhahda w athaalitثu waxa weeyaan ifcan laa naxwu islanqa ay anahu idajaca calaa qafaahu w araabicu waxa weeyaan if wacalla ifwacalla naxw ikwa alla idaa qasura ikwa alla bimacnaa ninkii ninkiiyaa jirkiisi aruuriyay ama meel cariiriaad ka baxaysay ama waad isgaabisay ama wax baad adiga raadinaysay waxaasoo kale idaa qasura wajtamaca khalquhu alkhaamisu ifcaal ifcalla ifcalla naxwa ijfa adda waa ijfa adda waxaa la yidhaahdaa ijfa adda idaa ashrafa cala almowt ijfa adda ana hadda fiiri ashrafa cala alhalaag xadarahu lwafaat laakiin in ijfa adda loo isticmaalo wax sahlan ma ah midka kaleo saadiska waxaa weyaan iflacala naxwa islahama idaa tagayara wajhuhu islahama ayaad leedahay asaabicu waxaa weeyaan ifcamala ifcamala idlamas idlam idlamasa alleylu ida اkhtalata dalmatuhu dulmatuhu habeenkiiyaa mugdigiisii isdhex yaacay idlamas idlamasa idlamasa saasaa laleeyahay athaaminu waxa weeyaan ifcal ifcal nasa dhawaaqeeda if ifcal nasa naxw iclankasa iclankasa iclankasa shacaru idaa taraakama likahratihi tintiya isdulfuushe ayib ataasicu waxa weeyaan ifcawala naxw iclawata iclawata alfarasa idaa rakibahu duuna asagoo aan kabadi la saarin jilaal baa luga lagu yidhaahdaa nabiga wuxuu iri caliy bn abi aalib amaranii rasuul اlah sal ا ly slam an aquuma calىa budnihi wa an uqasima luxuumaha wa juluudahaa wa jilaalahaa jilaalka waxaa la yidhahdaa waa kabada waay markaa ratiga qofka uu fuulayo ama faraska uu fuulayo marka hore koorihiisi iyo in loo dhamaystay koorahaasa waxaa la yidhahdaa ayaa la yidhaahdaa markaa kabad haddii la waayo oo faraskoo sidiisa aad iska fuushid marka qaarkeed meel dheer iyo safar aadan u soconin oo dushii oo aan waxba saarin waxaa la yidhahdaa iclawat ayaa la yidhahdaa ayib eh, waxaa laleeyahay midka oo eh, kan hadda ifcawala inaan inta ku darna ma ahayn waxaa weya ifcawala waxay kamid tahay thulaathigii oo haddii saddex kelima lagu daro uu sudaasi noqdo qiyaaskiisa ifcawala kamid tahay iclawata marka meesha inaan ku sheegna ma ahayn marka waa inaan idhaahdaahu midka ka dambeeyo ifcaw ifcaw ifcawlala kaas inuu noqdo waayo midka oo sagaalaad ifcawlala raqamkaas inaan ka bixinno naxw ishawjaja naxw icshowjaja icshowjaja albaciiru haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa idaa caduma albaciiru wadakuma alcaashiru waxaa weeyaan ifcalalla naxw isbatara ida dajaca isbatara ifcalallana waxay ka mid tahay ifcalalla qiyaastii ay kamid tahay aydani tanna mukarar weeyaan qiyaas ifcalalla ficilka thulaathiga ah haddii saddex xaraf lagu daro qiyaastiisay qeyb ka tahay marka waxay u baahan tahay eh, insha allahu tacaala icaadata nadar tartiib alarqaam calaa kuli xaal waxa weeyaan ficilka rubaaciga ah oo mujaradka ah mulxaq bikalimaat wاlficl almujarad alrubaaci almasiid fiihi bxarfin hadana waxa weyaan mulxaq bihi eh, kalimaat ficilka rubaaciga laba xaraf lagu darayna mulxaq bihi kalimaat oo hadda aan amhila keliya ah u sheegnay oo u baahan dabcan eh, amhiladaas iyo wixii ku yimid oo dhan ninkii luga alcarabiya inuu rabo inuu meel weyn ka gaaro kelimaadkaasoo dhan qawaamiista inuu kasoo jamciyo u baahan yahay oo marka hadhowdi dambe aad kelimo kasta miday ku wasan tahay aad meel kula qortid wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin